bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslem calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem ajmaciin amaa bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii riyaadu asaalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximahu allahu tacaala <clears throat> baabulmujaahadaha ayaan kusoo jirnay al asaabicu xadiidka toddobaad canhu abi hureyra waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal xujibat الnaaru bالshahawaati waxujibat اljannatu bilmakaarihi xujibat الnaaru nebiga waxau yihi naarta waxaa lagu xijaabay bishahawaati shahawaad ayaa lagu xijaabay waxujibat اljannatu jannadiina waxaa lagu xijaabay bilmakaarihi waxyaabaha ay naftu ka hato ayaa lagu xijaabay mutafaqu calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen wafii riwaayati limuslimin riwaaya muslim u sugnaatay waxa ay leedahay xufat badala xujibad xujibad meesha ah xufad bay dhahaysaa wahuwa bimacnaahu wahuwa isaguna bimacnaahu weeyaan waa isku macno marka naarta waxaa lagu wareejiyey xayndaab looga dhigay xujibad saas weyan xufad waxaa weya waxaa lagu hareereeyey naarta lagu soo wareejiyey bisha bishahawaati wixii naf ay jeceshahay nafta yacni waxyaabaha ay jeceshahay ayaa naarta lagu hareereeyey ee jannadana waxaa lagu hareereeyey jannadiina waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha <clears throat> naftu ay dhibsanayso makaarihda ah waxyaabaha ay naftu ay waxyaabaha ay naftu dhibsanayso ayaa lagu hareereeyey jannadii marka naftii hadda waxaa weeyaan mujaahado iyo dadaal iyo waxaa la rabaa qofku inuu naftii shahawaadkeedii uu ka celiyo ee waxa ay jeceshahay uu ka celiyo haddii uunan ka celinin naftu wax ay jeceshahay naarta ayay gaarsiineysaa ay gelineysaa ay beynahu macnuhu marka waxaa weyan ay beynahu wa beynahaa isaga iyo jannada ama isaga iyo naarta haadal xijaabu xijaabkan baa u dhexeeyo fa idaa facalahu hadduu sameeyo xijaabkaas dakhalaha waa gelayaa marka naar iyo adi maxaa idiin dhexeeya shahw waxay naf jeceshahay haddaa samayso waa gelaysaa janna iyo adi maxaa idiin dhexeeya naf waxay necab tahay oo daacada ilaahay ah haddaad samayso waa gelaysaa marka nacam wax iska sahlan ma aha labadaba wax iska sahlan ma aha laakiin naarta shahawaadkii marka qofka hadduu ka celiya naftiisa wax ay jeceshahayna taas marka waxaa weye waxyaabaa jannada lagu gala inay tahay wamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha anafsa can alhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa buu yidhi alla subxaanah wa tacaala ayb marka nafta in lala dadaalo lala jihaado athaaminu xadiidka sideedaad can abi cabdilaahi xudeyfata bni lyamaan radia allahu canhuma qaal sallaytu maca anabiy sala allahu aleyh wali wasalam nabigan la tukaday daata leylatin habeen faftataxa albaqarata suuratu albaqara ayuu ku furfurtay faqultu waxaan idhi yarkacu cinda almi'ati yarkacu wuu rukuucayaa cinda almi'ati ragcada aayadda boqolaad boqol agteeda ayuu ku rukuuci doonaa baan isiri buu yidhi ayb uma markaa dabadeed madaa waa sii socday salaatuleyl bay ahayd uma markaa dabadeed madaa waa sii socday faqultu waxaan idhi yusallii bihaa iyada ayuu ku tukan doonaa fii ragcatin ragcad famadaa waa sii socday faqultu waxaan idhi yarkacu bihaa iyada ayuu ku rukuuci doonaa ragcadan yani tan hore waxaa weyn marka faqultu yusallii bihaa yani bimacnaa waxa suuratulbaqara ayuu labada ragcaba uga u kala goy doonaa nacam oo baqarou ku tukan doonaa salaadiisa oo dhan ayb yusallii bihaa fii ragcatin famadaa waa socday faqultu waxaan idhi yarkacu bihaa iyaduu ku rukuuci doonaa uma iftataxa nisaaa nisaa ayuu marka furfurtay ayuu ku furfurtay ayb faqara'ahaa waa akriyey uma iftataxa aali cimraan ayuu furfurtay faqara'ahaa waa aqriyey yaqra'u xaal oo aqrinayo mutarasilan isagoo kala dhigdhigaayo idaa mara biaayatin aayad hadduu soo mara fiiha tasbiixun tasbiixi ay ku jirto sabaxa subxaana allah buu dhahay waidaa idaa mara bisu'aalin aayad su-aal oo alla wax weydiisasha ay ku jirtana sa'alow allou su-aalanayay wa idaa mara bitacawudin magangal haddii uu ku jirana tacawada waa magangalayey uma rakaca markaa waa rukuucayey fa jacala yaquulu wuxuu dhahayay subxaana rabiya alcadiim ayuu dhahayay fa kaana rukuucuhu rukuucdiisu wuxuu ahaa naxwan min qiyaamihi istaaggiisa wax ku dhow ayuu ahaa rukuucdiisu marka waxay ahayd wax istaagiisa ama qiyaamkiisa ku dhow huma qaala markaa dabadeed waxa uu yidhi samica allaahu liman xamidah rabbanaa laka alxamdu huma qaama waa istaagay qiyaaman istaag dawiilan dheer qariiban u dhow mimaa rakaca intuu rukuucayoo kale taa marka in ictidaalkii la dheeray karana waa laga qaadanaaba huma sajada waa sujuuday faqaala subxaana rabbiya alaclaa buu yidhi fakaana sujuuduhu sujuuddiisu wuxuu ahaa qariiban wax u dhow min qiyaamihi istaagiisa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanaya marka nebiga naftiisa inuu aada ugula dadaali jiray daacada ilaahi subxaana wa tacaala muddo dheerna ay muddo dheerna inuu ku bixin jiray ayb muddo dheerna marka taa inuu ku bixin jiray yaa laga qaadanayaa nacam ataasicu xadiidka sagaalaad can ibni mascuudin radia allahu canhu waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan suurat lbaqara markuu nebiga akhriyey suuratu nisaa uu ku xijiyey haddana aali cimraan buu ku xijiyey tartiibtu inaynan waajib ahayn marka yacni oo ay bannaan tahay in suurad hoose inta lasoo qabsado haddana mid dambe la aado oo kore yacni la aado taa inay bannaan tahay culamada qaarkood baa xadiidkan ka qaato attaasicu xadiidka sagaalaad can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal sallaytu maca anabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabigan la tukaday leylatan habeen fa adaala alqiyaama qiyaamkii buu dheereeyey istaaggii xataa hamamtu ilaa aan kaga hamiyey biamrin arin suuin xun qiila waxaa leed wamaa hamamta bihi oo maxaad ku hamisay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan ku hamiyey an ajlisa inaan iska fariisto wa adacahu aan iskaga taga nacam inaan iska fariistoon faaruqo asagoo iskaga tago saasaan ku hamiyey buu yidhi muttafaqun caleyhi arrintaana marka arrin xun waayo dabcan inuu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo taagan isagoo iska fadhiya nacam salaaddii ka taga marka alcaashiru xadiidka tobnaad can anasin radia allahu canhu can rasuuli lah sal ly slam qaal yatbacu lmayita meydka waxaa raaca halaahatun saddex ahluhu baa raacaan wa maaluhu baa raacaya wa camaluhu iyo camalkiisa fayarjicu ithnaani laba waa soo laabanayaan wayabqaa waaxidun midna waa harayaa yarjicu ahluhu wa maaluhu ahlkiisa iyo maalkiisii waa soo laabanayaan wayabqaa camaluhu camalkiisana waa harayaa mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen xadiidka marka waxaa laga qaadanaya haddii camalkaagu uu kuu uu kula joogo oo camalkaaga uunan kaasoo laabanaynin hadda wixii aad marka aad dadaasho unbaad helaysaa wax aadan ku dadaalin heli maysid nacam marka qofka inuu dadaalo nacam naftii marka uu layliyo ku dadaalo dadku hadda marka mujaahadadooda iyo dadaalkooda iyo halgankooda wuxuu ku salaysan yahay maal maalkana waa kasoo laabanaa oo maalkii yacni inta la qaado godkii lala gelin maayo nacam <clears throat> marka shay adiga aan godka lagula gelinayn haddaad u halganto halgankii yacni marka ah, naftaadii aada la halgami lahayd oo daacada rabbiga aad kula halgami lahaydna aa ka tagto berina isaga un uu kaa horeeyo taas marka waxay noqonaysaa qof maqbuun a ah, qofkaasoo kale nacam dadkuna waa inta siyaabahaasoo kalen u badannahay nacam marka ilaaha in laga cabsado waxa qabriga qofka la gelaayo ee la ah, haraayo inuu ku dadaalo marka camalku hadduu wanaagsanaana camal suurad wanaagsan buu qabrigiisa ugu imaanaya waana ilaalinaya waana difaaca camalkiisa hadduu camalku xumaayna hadda waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa eh, wax la arko wax ugu xun sida nebiga caleyh salaatu salaam uu yidhi qofka maanicu zakaadka ee zakada manciyo waxaa maalkiisiibaa waxaa loogu soo shabahayaa eh, mas yacnii eh, timaha ay ka baaba-een oy ka bideen sunta darteed uu yacnii sun badan yaha darteed markaasuu yani waxaa weya wuxuu ka qowlaladu ka qabsanaa nacam waa ku duubduubmaya markaasuu halkaas uga dhegayaa qofku marka yaquulu ana kanzuka kaydkaagii baan ahay buu dhahayaa nacam marka camalkaagii xumaana waa suurad xun bau kugu imaanaa fadiic oo aada looga argagaxo camalkaaga wanaagsanna waa ku ilaalinaya waa ku difaacayaa nacam dhan kasto axaadiista qaar waxaa kusoo aroortay salaada iyo soonka iyo qur-aanka akhriskiisii iyo inay iyo sadaqadii iyo dadka inay u imaanayan iyagoo yacni suurad leh malaa'igtu markay damcaan inay dhinac uga yimaadaanba dhinacaas waxaa istaagaya salaaddii dhinacan soonkii dhinacan waxaa istaagaya acmaashii kale qof marka ilaalsan waayo oo ilaahay subxaanau watacaala uu camalkiisa ku ilaaliyey <clears throat> kaas marka in lagula dadaalo alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yidhi aljannatu jannada aqrabu ilaa axadikum midkiin waa ugaga dhowaansho badan tahay min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeeda jannada midkiin waa uga dhowdahay kabtiisa suunkeeda wannaaru naartuna milu dalika saasoo kale waay naartuna waa saasoo kale kabtaada suunkeeda waa kaaga dhowdahay marka qalbigaaga labadaba ku hay marka jannana waa kuu dhowdahay naarna waa kuu dhowdahay marka acmaashii marka naftaadii marka waa inaad kula halgantahay kula dadaasho daacada ilaahi subxaana watacaala oad uga badbaadayso naartii naar marka lasoo qaada abujahal iyo fircoon inay kugu soo dhacaan keliya ma aha nacam adiga xaggeed gelaysa ama adaa og nacam ayb annaga badankeen marka waxaa weeyaan naar iyo marka lasoo qaado waxaa la iska sawiranaa marka dadkaas yacnii eh, kufaarta waaweynaayo fircawn iyo abujahal iyo abulahab iyo yaa la sawiranaa keliya annagii marka cabsiba maba naga haysaba nacam xaggeeda marka naartana a'imadii yacni eh, eh, asxaabu rasuulilaahi aad iyo aaday uga cabsan jireen iyagoo weliba qaar jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool ay aada uga cabsi jireen ayb ilaa qaarkood ay dhihi jireen leytanii inaan la i abuurinba yaa ii ficnaa lahayd mas-uuliyadda darteed inta ay la eg tahay nacam cabdullahi bnu mascuud iyo raggaasoo dhan nacam ayb cumar iyo abuubakar iyo kulligood saasay ahaan jireen nacam ayb khawfka iyo cabsida naarta aada iyo aada ugu badnaa uguna weynaa jire <clears throat> athani cashar xadiidka labiyo tobnaad can abi firaas waxaa laga wariyey rabiicata bni kacbin alaslamiyi khaadimi rasuulillaahi rasuulka kii u khidmayna ahaa sala allahu caleyh waali wasalam adeegihiisa oo min ahli sufatina ka mid ahaa ahlu sufadana ka mid ahaa ahlu sufa marka waxay ahayn dad masaajidka nebiga degan oo fuqara ah muhaajiriintay u badnaayeen guri iyo shaqo iyo xoolo aan lahayn oo masaajidka uun iska joogo nacam oo masaajidka seexdo islaamkayna marti u ahaayeen nacam marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wixii hadiyad iyo wax loo keeno ayuu ka xiriirin jiray daa'iman wa abadan nacam waxaanu ku arki doonaa axaadiistooda meesha la yidhaahdo baabu fadli iljuuc wa khushuunati alcaysh iyo meelahaas uga hadli doonaa qaarkood inay joogga ka dhici jireen baahi darteed iyo ayuu keeni doonaa nacam ayb marka haddana jihaadka loogama horrey jirin nacam bal qaarkood yacni markay waayeen wax ay ile dowlad diyaar garaysaa jihaadkoo lacag ku bixisa markaas ma jirin nin iyo cama sida salaadoo kale loo aadi jiray nin kastaasaa isdiyaari jiray marka markay waayeen waxay jihaadka ku aadaan oo qarash la-aan iyo yani isdiyaar gareen yacni xoolihii gaadiidka ay ku bixi lahaayeen iyo markay waayeen waa kuwii ilaahay uu yidhi marka walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun waa iyagoo yacni nebigu wuxuu ka tegey way ooyeen markii nebigu uu yidhi waxba idinma haayo aan idinku qaado way iska ooyeen maadaama aysa helin wax ay ku baxaan aanay helaynin marka faqriga iyo makee yani faqriga iyo yani jirada iyo keliya maaha in qofka uu acmaasha iyo mujaahadada iskaga deeye maahane qalbiga waa nacam qalbigiisu qofka hadduu iimaan fiican uu galo faqiirba ha iska ahaado yacni waa intiisaasaa ilaahay rajadiisa uu ku gaarsiina waxa uu jecel uu rajeynayo nacam haddaad intaas shilin shilin saa ugu darayso ood xoolo xoolo ugu daraysana ood qofka adduunyada ugu maal badan noqoto adigana aada isleedahay leedahay yani wallahi maal la-aan wax la samey kara ma leh waxaas waxaas maal la sameey may wallahi maal la-aan wax la samey kara ma laha marka dambe yani waxaad arkaysaa isagoo maalka oo u buuxo haddana waxba uunan qabanaynin daaca ah dadkaasna maal ma haysanin maca daalika daacana waa kaaga horeeyin marka niyada saadiqada wax kasta iyadaa koow ka ahday marka daacad kaa tahay adiga daacada oo niyada saadiqa ay meeshii taallo waxa aad rajaynayso khayr iyo daaco inaad la timaado ilahi waa kuu sahlaa subxaana wa tacaala qaala waxau yihi kuntu waxaan ahaa abiitu maca rasuulilahi sal ly slm rasuulka inaan la baryaayo nebigaan la seexan jiray fa aatiihi biwaduu'ihi baan u keeni jiray biyihiisa weysada oo ku weyse qaadanayo waxaajatihi iyo xaajadiisa fa qaala waxa uu igu yidhi salnii isu-aalo macnaheedu marka waxay tahay nebigu waxuu jeclaa sala allahu aleyh waali wasalam dadka inuu u abaalgudo ayuu jeclaa jiray qofkii wax u qabto inuu isagana wax u qabto jeclaa mar haddii u maadaama uu wax u keenay ayaa marka waxa uu yidhi rasuulka ilaahayow waxaad ii keentaa buu yidhi marka rasuulka marka u keenay biyihii uu ku weyseysanayey ayuu yidhi salni haddaba waxay weydiiso maxaan kuu qabtaa buu yidhi maxaan ku siiyaa anaan kuu qabtaa qaar baa marka waxay ka dhigayaan selni nebiga waa waa bannaanta in wax la warsado asaaba yidhi wax alle i warsadee nacam oo luqadeenna meeqay ka buuxdaa war hebelo maxaa i weydiisanaysaa hebel maxaad maxaa iga rabtay maxaa su aalatay luqadiibayba ka buuxdaa moogtahay nacam marka ila waa duul un makhluuq un iska jecel inay xaq makhluuq inay un la daba dhiga nacam khaaliq ma rabaan ayaka nacam ayb ilaahay keligiis waa dhibe selnii waxay weydiiso faqultu waxaan idhi buu yidhi as'aluka waxaan ku su-aalanayaa muraafaqataka inaa yacni kugula rafiiqtamo filjannati jannada saasaan rabaa buu yidhi marka mas'alo weynu marka su-aashayo himadiisa iyo yani ayaa caali ahayd oo aada u sarreysay nacam adduunye iyo yani rasuulka ilahi maxaan kuu qabtaa guri ii gad iyo sar ii dhis iyo dhul ii gad iyo waxaasoo dhan ma dhahaayo nacam as'aluka muraafaqataka fi ljanna nacam marka jannada waxay la tahay asaga wax aada iyo aada ula weyn waana tahay xaqiiqatan laakiin qofka maxaa ka qarinayo waxaa ka qarinayo eh, macrifada iyo macrifa la-aanta jahliga iyo iimaan la-aanta ayaa ka qarinaysa qofka fa qaala waxau yidhi nabiga sal ly slam aw gayra dalika aw ayra wagayra daalika kaa waxaan ahayn miyaad i warsanaysaa buu yidhi taa waxaan ahayn miyaad i iweydiinaysaa ayb qultu waxaan idhi huwa daaka huwa shanigu ama su-aashu daaka kaagaas waaye su-aasheedu waa taas aniga u nacam ayb saxaabadana marka waxay ogaayeen de nebiga hadduu u duceeyo ducadiisa in la aqbalaayo haddii uu yani sida cukaashaba uu u yidhi todobaatanka kun ilaahay inuu igaga mid dhigo ii duceey kii ilwaaba ka mid tahay adiga saxaabigana taas isaguna oo rabaa marka nacam ma ogtahay markaas huwa daaka qaala waxauu yidhi faacinnii calaa nafsika nafsadaada haddaba waxaad igu waxaad igu kaalmaysaa bikahrati sujuudi sujuud badan igu kaalmeen salaadaha sunnooyinkaa badi marka nacam allaan kuu baryayaa aniga adigana salaadaha badiyo kusoo dadaal nacam ilaah hala caabudo soo maaha marka intaas nacam ayb marka yacni khuraafiyiinta ama dadka yani makhluuq un la daba dhigo waxay ku leeyihin ayaga nebiga jannaaba la su-aashayay kuleeyihin nacam waaba kan waxaa layidhi janna as'aluka muraafaqataka fi ljanna inta dambe waa ka tegaa intaan dambe sujuudda ku tacalluqday ma akhrinayo nacam wuu ka tegayaa nacam wuxuu ka dhigaa nebiga nebi alloo janno isii waa ku siiyey inuu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasna maaha walidaalika xadiidkan culammadu waxay ku keenaan muslim oo kale wuxuu ku keenay wuxuu ku dhex daray axaadiidta salaadaha sunnooyinka tadawuca imaamu nawowi markau tabwi oo baababka muslim u sameynayana abwaabu salaati tadawuc ku keenay salaadaha tadawuca iyo baababkaas ku keenay marka waxaa weyaan yani sunooyinka in la badiyo sujuudda in la badiyo maxay ka tahay marka macneedu in salaadihii faradkana lagu dadaalo sunooyinkina lagu dadaalo markaasay sujuuddu badanaysaa ma ogtahay haddaad taa la timaado jannada walaysaa waa anna ilaahay baan kaaga shafeecaya nacam laakiin haddaadan sujuudda kusoo dadaalin oo towxiidka aadan ku dadaalin qof aan qof tawxiid la-aan adduunyada maalan ka tegey nebiga ma janno mau gelin karaa ma geli karaa nacam rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka waxaa laga qaadanayaa marka fa acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud sujuud badan marka in lala yimaado mujaahada arrintaana marka arrin mujaahado ah waa halgan iyo dadaal u baahan athaalitث cashara xadiidka saddexiyo tobnaad can abi cabdillaahi wayuqaalu abu cabdiraxmaanna waa layra thawbaan mowlaa rasuuli sal ly slam rasuulka ninkii kii uu xoreeye ahaa qaala waxau yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo leh calayka bikahrati asujuudi calayka waxaad ogaataa ood laasimtaa ood ku dhegtaa bikahrati sujuudi sujuud badan sujuudda badinteeda fa innaka adiga lan tasjuda u sujuudi maysid lilaahi alle sajdatan sujuud ilaa rafacaka allahu alla waa ku koryeelayaa bihaa iyadaas darajatan buu kuu koryeelayaa darajo waxada canka bihaa wuxuu kaaga hoobinayaa xaggaagana khadi'atan gaf sujuudda badi oo ku dadaal sujuud ma sujuudid ilaa ilaahay dembi dhaaf buu kugu siinayaa dembi buu kaaga hoobinayaa oo kaaga tirayaa derajana waa kugu dallacsiinayaa nacam marka sujuudda badan xataa qofka hadduu jannada galo darajaad badanay sii dallacsiinaysaa nacam kor usii qaadaysaa rawaahu muslim alraabica cashara xadiidka afariyo tobnaad can abi safwaan cabdillaahi bni busrin alaslamiy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi khayru nnaasi dad midka ugu khayr badan man axad weeyaan daala cumruhu cumrigiisu ou dheeraaday waxasuna camaluhu camalkiisuna uu wanaagsanaaday wa sharu nnaasi dadka kan ugu sharta badanna man daala cumruhu qof cumrigiisu ou dheeraaday weeyaan wasii'a camaluhu camalkiisana la xumeeyey wasii'a soo idiin ma qorayo xadiidka dhan muuna qoraynin ayb wasia camaluhu camalkiisa markaa la xumeeyo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu weeyaan busrun bidami lbaa'i wa bisiinin muhmalatin iyo siin la dhibictiray ayaa la akhriyay busr ayb xadiidku marka waxuu tilmaamayaa marka xadiidkan ayb wuxuu tilmaamayaa eh, qofka dadka waxaa ugu fiican qof cumri dheer ilaahay siiye daaca iyo camal wanaagsanna ilaahay ugu daray subxaanah watacaala nacam oo sideetan sagaashan boqol sana ilaahay inta gaarsiiyey haddana daacadii ilaahay isagoo ku dadaalaya ku dhintay nacam maxaa yeele qofkaas meeqa sujuudo ilaahay usoo sujuudayaa meeqa soom buu ilaahay usoo soomayaa meeqa acmaaloo biriyo khayr buu sameynaya wax tiradii ka batay waay nacam marka qofku waxay u noqonaysaa marka kulama uu cumri sii badsadaba khayr iyo jannadii wixii asbaabihii lagu gelayo inuu sii ziyaadsanayonacam kaasaa marka dadka ugu fiican qofkaasna de marka waa qof marka mujaahado badan oo halgam badan naftiisa la halgamay oo la dadaalay baabka marka saasuu munaasab ugu yahay wabilcagsi dadka waxaa ugu shar badan qof shar un ziyaadsanayo cumrigiisuna sii dheeraanayo kor un oo usii socdo oo kulamaa oo cumrigiisi sii socdaba shar iyo balaayo unbuu ku dhex jiraa nacam ayb nacam marka busrun wuxuu yidhi waa bidami lbaai wa bisiinin muhmalatin cabdullaahi bnu busrin cabdullahi ah, bn busrin magaca ayuu saa marka u dabdiyey alkhamis cashar xadiidka shan iyo tobnaad can anasin radia allaahu canhu qaal laa siimaa qofka yacni marka uu wuxuu keeni doonaa baab dhanba wuxuu keeni doonaa qofku markuu cumrigiisu dheeraado oo yani cumrigiisu u dheeraado inuu kusii dadaalo awaakhiru cumrihi yani inuu daacada kusii dadaalo oo xagga alla usii dhowaado ayb alkhamis cashar shan iyo toban xadiidka shan iyo tobnaad can anasin radia allaahu canhu qaal haaba camii adeerkay wuxuu ka maqnaaday buu yidhi anas bnu nadr adeerkay anas bnu nadr wuxuu ka maqnaaday buu yidhi maalik bnu nadr waa mogta waxaa dhalay maalik bnu nadr baa dhalay anas bnu nadr waa adeerkiis marka adeerkay baa wuxuu ka maqnaaday buu yidhi can qitaali bedrin dagaalkii beder fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah kibtu waxaan ka maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii ugu horreeyo qaatalta almushrikiina mushrikiinta aada la dagaashay la in illaahu ashhadanii lawallaahi baan ku dhaartay in illaahu haddii alla ashhadani uu ixaadiriyo goobjoog yacnii goobjooge uu igaga dhigo qitaala almushrikiina mushrikiinta dagaalkooda layarayanna allaahu alla wou tusi doonaa maa asnacu wou arki doonaa maa asnacu wax aan sameeyo kii hore waa ka baaqday yuu yidhi waa joogi ma aanan joogine ee kaasoo rabada bederna wuxuu ahaaba dagaal oo lagu talagalay ma ahayn nacam oo nebiga dhowr dadba watay wuxuuna u kaxaystay inay safar quraysh ay lahayd inay jidka u galaan dagaal maba la filaynin min hayri miicaadin ballan la-aan labada kooxoodoon dagaal isku soo ballansanin unbaa dagaalkii uu dhacay nacam iyagu weliba muslimiinta waxay jeclaayeen eh, safarka inay iska helaan nacam ilaa isagaa dhibaato yaraaya moogtaa nacam ilaahayna markaa suuratu lanfaal waa ka uga hadlaya nacam waid yacidukum allahu xida daa'ifatayni annahaa lakum watawaduuna tawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum ilaahayna meesha wax kalooba ka watayba nacam gaaladiyaa lagu niyad jebinaya nacam ayagoo marka dagaalkii ugu horreeyo marka uu nebiga ka qayb galo ahaa magac weyn uuna islaamka ku dhex yeeshay dadkii ka baaqdayna dad marka la eedeeyey ma noqonin sababtoo ah dagaal maba loo bixinba markii hore marka saxaabigan laakiin nin aada yacni niyaddiisa iyo dadaalkiisa iyo aada ugu badan yahay waayo marka wuxuu yidhi dagaalkii ugu horreeyey maadaama aan ka maqnaaday mid damboo soo socdo ilaahay waxaan dhiga waa arki doonaayo yiri nacam ayb dhabayna ka tahay dabcan marka tanna ma aha min baab yacni ma aha laa tatamanow liqaa alcaduwi ma aha tamani oo liqaa cadowga cadowga la kulankiisa inuu tamaninayo ma ahan saxaabigan yacni wuxuu leeyahay hadday dhacdo hadday dhacdo yacni dagaal kale kolley muslimiinta iyo gaalada waaba dirirayaane markaas aniga yacni waxbaan yani aan la imaana waa tamani xasan ah waay calaa kulli nacam falamaa kaana yowma uxudin maalintii uxud markay ahayd inkashafa almuslimuuna muslimiintii way carareenoo way baqdeen markaas nacam inkashafa almuslimuuna muslimiintii way markii dambe yacni lagu rogaal celiyey oo dhabarjabinta lagu sameeyey muslimiin badan baa marka jabtay inkashafa almuslimuuna muslimiintii way jabeenoo way carareen fa qaala waxau yidhi allaahuma yaa allahu allow actadiru ilayka ilaah waxaan kaaga cudur daaranayaa mimaa sanaca haa ulaa'i kuwan waxa ay sameeyeen yacnii asxaabahu buu u jeedaa asxaabtiisa wa abra'u ilayka ilaah abra'u waxaan waxaan kugu beri noqonayaa xaggaaga aan ugu soo beri noqonayaa mima sanaca haa ulaai kuwan waxay sameeyeen ayaan kaaga beri noqonayaa yacnii almushrikiina gaalada u jeeda ilaahu waxa gaaladu ay samaynayaanoo diinkaaga ay la dirirayaan aniga beri baan ka ahay muslimiintan waxa ay sameeyeenna ilaahu waa kaaga cudur daaranayaayo anu sidaas ma yeelaya nacam oo yacni taana waan kaaga cudur daaranayaa muslimiintu wax ay samaynayaano oo ah yani jeesashada ay soo jeesteen uma taqadama waa hormaray oo hormaray faistaqbalahu sacdu bnu mucaadin baa qaabilay sacd bnu mucaad baa qaabilay faqaala waxau yidhi yaa sacd bna mucaad yaa sacdu bna mucaad sacdu bna mucaadow ayb aljannatu warabbi alkacba yani haadihi tani aljannatu jannadii waay warabbi alkacba kacbada rabbigeedan ku dhaartay aljannata qofa u shaqlaa ma jiraa mhm. aljannatu warabbi lkacba kacbada rabbigeedan ku dhaartay jannadii wahtan buu yiri nacam innii anigu ajidu riixahaa carafteedan helayaa min duuni uxudin buurtan uxud sokadeedaan ka helayaa jannadii nacam carafteeda yani dagaalka meeshu ka socdo agteedaan ka helaya yiri jannadii carafteedii nacam qaala sacdun sacad waxa uu yidhi fama istatactu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo ma aanan awoodin maa sanaca wuxuu sameeyey waa ku dhici waayey buu yidhi ninkaa waxa uu sameeyey aniga inaan sameeyo yani ma aanan awoodin wixii uu sameeyey inaan sameeyo qaala anasun anas ibnu maalik waxauu yidhi fa marka dagaalkiibau galay nimankiiba asna shafay asagana waa dileen marka nacam fawajadnaahu fawajadnaa bihi waxaanu ka helnay buu yidhi bidcan wa thamaaniina siddeetan iyo dhowr darbatan bisayfi sideetan iyo dhowr garaacis oo seef aan keenna nacam sideetan iyo dhowr dhaawac oo seef ah ayaan korkiisa ka tirinay buu yiri nacam sideetan iyo dhowr meeqa waay nacam ow dacnatan ama yacni duris oo birumxin waran lagu duray ah ow amase ramyatan bisahmin ama leeb ku dhacay siddeetan iyo dhowr dhaawac oo isugu jira leeb ku dhacay iyo yacnii ku dhaca nabarku iyo waran lagu tuuray iyo waxaasoo dhan isugu jiraan wawajadnaahu waxaan helnay qad qutila in la dilay isagoo la dilay baan helnay wamathala bihi lmushrikuuna mushrikiintiina ay googooyeen oo ay yacnii jirdil ku sameeyeen oo yacni musle ay ku sameeyeen famaa carafahu ma uunan garanin axadun axad ilaa ukhtuhu walaashiis mooyaane cid kale waa fahmi weysayba maxay ku garateen bibanaanihi farihiisay ku garateen farihiisaasay ku aqoonsatay iyada xataa axad waa gara waaye say u jarjareen ay u googooyeen iyo yacni muslada ay ugu sameeyeen darteed ayb qaala anasun anas waxau yidhi kunnaa waxaanu ahayn nuraa inaan ra'yiyeynayno ow amase nadunnu aanba malaynayno anna haadihi alaayata aayaddan nasalat fiihi inay isaga kusoo degtay iyo sha'nigiisa iyo fii ashbaahihi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaha calayhi min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mida rijaalun baa ka mida sadaquu rag baa ka mida sadaquu ka run sheegay maa caahadullaha calayhi waxay alla kula ballantameen kuwa ka run sheegay ayaa mu'miniinta ku jiro ayib xadiidka marka macnihiisu marka waxaa weeyaan mujaahadadaada wuxuu ka soo gelayaa ninkan naftiisiina waa la jihaaday cadowgii ilaahayna waa la jihaaday nacam oo halgan yacni adag buu sameeyey weliba maqaam aad iyo aad u daran oo keligiis inuu dhex galay cadowgii taasna marka waxaa weeyaan tahluuka ma ahanoo laguma tiriyo istahluukeyn iyo waxaa laguma tiriyo maxaa yeeley yacni waa qofkaani qofka muslimkaa shahaado waa raadsan karaa nacam qofka muslimka shahaado iyo darajadaas wuu dalbi karaa nacam marka haddii aayaddii waanfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahlukatina nin saasoo kale yeelayoo cadow dhex galay ka tiro badan ayay yidhaahdeen bacdi naas dadka qaarkood ay dhaheen ninkan waa istahluukeeye markaasuu wuxuu yidhi abuu ayuub annagay nagu soo degtay yir aayaddan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka annagaa waxaan isdhahnay war ayaan waa jihaadeen oo beerihiinni iyo xoga amaad ku noqotaan oo jihaadka iska daysaan markaasuu wuxuu yidhi tahlukada alla uu tilmaamayo waxaa weeyaan in laga tagaba jihaadka nacam tahlukada isaga laftir taa laftirkeeda weeyaan buu yiri nacam saxaabiga abu ayuub alansaari radia allahu tacaala canhu nacam marka aayaddan marka marka uu leeyahay waxaan u malaynaynaa in aayaddan shanigiisa ay kasoo degtay yacni waa aayaddii yani aayadda wasfi caamay ka hadlaysaa laakiin wuxuu leeyahay dadka aayaddan ay tilmaamayso ku jiraabuu ka wadaa ee aayadda yacni markii asaga ou dhintay kadib ay soo degtay macnahaasayna kusoo degtay oo asaga sababu nusuulka asaga u ahaa hadda kama wada nacam ee waxuu ka wadaa aayaddan waxay ka warramaysaa anas ibnu nadar iyo wixii lamida nacam ilaa qiyaami saaca nacam ayb qofkii inta ilaahay ballan la gala aan ballantii uga bixin ee ku dhintay asagoo ballantaa ku taagan waa soo gelayaa nacam qowluhu layuriyanna allaahu ruwiya bidami lyaa baa la weriyey wa kasri ra la yuriyanna ilaahay waa daahirina waay markaas ee layudhiranna allaahu alla waa muujinaya dalika kaagaas linaasi dadka u muujinaya wa ruwiya bifatxihimaa la yarayanna wa macnaahu daahirun kaas macnihiis waa iska muuqdaa alla wou arki doonaa waay nacam waxa aan dhigo marka muminiintii marka aayaddana marka muminiinta waxaa ku jira rag sadaquu maa caahadullaahi caleyhi wixii alla ay kula ballantameen fuliyey oo sidaa marka fa man qadaa naxbahu waxaa ka mid a dadkaas kuwa dhintayba oo naftoodiiba ku waayey wa minhum man yantadir iyo kuwa sugaaya nacam suurat laxzaab waa marka aayadana asaadis cashara xadiidka lix iyo tobnaad marka fadliga anas bnu nadarna aad u weyn yahay ninkan fadligiisa waa ninka nebiga u yiri sal ly salam ee walaashiis rubayc binti nadr markii ay gabadha ka riday eliga ayaa inta lasoo qabtaa waxaa la yidhi iyadana elig baa laga ridayaa nacam qisaas kitaab ullahi alqisaas markaasuu wuxuu yidhi anas ibn nadr rasuulka ilaahay ma ma ah, tuksaru haniyatu arubayc rubayc iligteeda maa la ridaa rasuulka ilaahay markaasu wuxuu yidhi yaa anas kitaab ullahi alqisaas anasoo kitaabka ilaahay qisaas waay saasaa ku taallo dadkiibaa ilaahay marka wallaahi inaan la ridaynin buu yidhi marka ilaahan ku dhaartay inaan la ridaynin markaabaa ilaahay uun dadkii quluubtooda wuxuu geliyey qoladii ila gabadhooda laga riday quluubtooda ilaahay wuxuu geliyay inay iska cafiyaanba nacam dadkan way iska cafiyeen marka markaasuu nebiga sal ly slam wuxuu yidhi eh, addoommada ilaahay waxaa ka mid a man low aqsama cala allaahi la abarahu nacam ina min cibaadi illahi ilahay addoommadiisa waxaa ka mid a man low aqsama cala allahi la abarahu qof hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay dhaartiisa oo u yeelaya nacam oo uunan ku dambaajinaynin dhaartiisa minhum anas bnu nadaraana kuwaas ka midu yiri nacam saxaabi aad u qiimo badan bau ahaa nacam ilaahay agtiisana mansilo aad iyo aad u weyn ku leh ayb asaadisa cashara ayb can abi mascuudin cuqbata bni cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi ahaa saxaabigan marka beder ma ka qayb galay masaasaa loogu nisbeeyey masamaya bukhaari isaga wuxuu qabaa bedri waayo bederowba ka qayb galay laakiin jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihin meeshaasuu ku dhashay ee dagaalkaas kama qayb gelin beder qaala waxau yidhi lamaa nasalat aayatu sadaqati markay soo degtay aayaddii sadaqada kunaa waxaanu ahay nuxaamilu calaa duhuurinaa dhabarkeenna inaan wax ku xamaalayno si aan wax u sadaqaysanno xamaalo jirna nacam ayb marka de waxaa weeyaan inay xamaalaan si ay wax u sadaqaystaan de waajib kuma aha iyaga taas laakiin dad waajib keliya iyaguma fiirinayaani daacadii bay ajarkay rabaan nacam hadda yacnii haddaada xoolo haysanin ilaa ilaa xoolo shaqey si aa u zakeyso sadaqo u bixiso iyado wujuub ma aha waajib ma ahan taas laakiin iyagaa waxay rabaan inay ilaahayna ku caabudaan bal dhinacan kalena nacam maal inay ilaahay ku caabudaanay rabaan naftooda inay ilaahay ku caabudaanay rabaan dhinac cibaado inay uga fakata ay rabaan ma jirta nacam kunaa nuxaamilu calaa duhuurina dhabarkeenaan ku xamaalayna xamaal dhabarkaan dhiganayna nacam waxaan aan ka soo helnaan marka aan bixinaynin aan sadaqaysanaynin xoolahaas marka xalaashaa qofka uu sadaqaysana maxaad umalaynaya marka ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala nacam fa jaa'a rajulu nin baa yimid fatasadaqa bishayin shay buu sadaqaysta kahiirin fara badan fa qaaluu munaafiqiintii waxay dhaheen muraa'in midkan waa istutusaya wax badan buu la baxay oo sadaqaystay istutuso waayay dhaheen kan wa jaa'a rajulun aakharu nin kalaa yimid fatasadaqa bisaacin suus ayuu keenay suus badar ah cunto ah ayuu keenay ama timir fa qaaluu waxay dhaheen in allaha alleh laganiyun can saaci haadaa midkan suuskiisa ilaahay waa ka maarmaa siis muxuu ilaahay ku falaa waa dad yacnii uun keliya u jooga uun eed leh keliya nacam tacliiq dadka uun waxa ay samaynayaan keliya in la tacliiqay nacam isagii waxba ma dhiibaayo waxma bixinayo munaafiqiintu bukhalay ahaayeen kii wax badan bixiyeyna kama baxsanin mid wax yar bixiyena kama baxsanayo yaa ka badbaadaya marka nacam fa nasalad waxaa soo degtay marka waa dadkan hadda fadhi ku dirirada iska jooga waa ku sifaysan yahi waxaana soomaalida u badan waxaad arkaysaa yacni waxba ma qabanayo isagii kaanamaa mujtamaci cudwi ka midaba inuu yahayba ma moodidba nacam mujtamac dhibaataysan inuu qeyb ka mida yahay ma moodid nacam maca daalika haddii nin wadaada wax sameeya lacag meel uu ka aruuriyo ama wax uu qabto un shaqo un ou dadkii ha u qabto uu is yirahda may waxaasa inay waxaas yeelaanay rabaan kanaa ka dambeeyo saas waaye qabyaaladaa ka dambayso meelahaasaa lacagahaas lagu cunaa ayagaa ku tijaaraysto wax tiro badan oo itihaamaad aan tirada aan la tiri karin la xisaabi karin ayay gelayaan nacam waxaas camal marka ma fiicna haddaad wax qaban kartana qabo haddii aada qaban karin qofka qaban karo qofka qabanayo la dadaal haddaadan la dadaalaynin ha cayayn oo iska dhaaf nacam fanazlad waxaa soo degta aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaati aladiina kuwa yalmizuuna ceebaynayaan almuطawiciina ay almutaطawiciina kuwa ku Eh, eh, sadaqaysanayo min almuminiina xaal ee eh, ku tadawucayo min almuminiina xaal ay ka mid yihiin muminiinta fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebeynayo kuwa wax sadaqaysanayo kuwa sadaqada ku ceebeynayo iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum yacnii dadaalkooda mooyaane wax kale aan helaynin ku ceebeynayo iyaga marka ku ceebeynayo waxaa sadaqada ay la baxayaan iyo dadaalkaas ku ceebeynayo mutafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim baa soo saarin oo nuxaamilu bidami nuuni weeyaan bilxaa'i lmuhmalati xaa la dhibictiray tiray ey yaxmilu axadunaa midkeen wuu xambaarayo calaa dahrihi duudkiisa ayuu ku xambaarayo ku xamaalanaya bilujrati lacag ujro nacam dhabarkiisuu dhiganaa lacagta uu soo helo ayuu sadaqa kula baxaa qaybo ka mid ah wayatasadaqu bihaa marka wuu sadaqaysanaa asaabica cashara toddobiyo toban xadiidka toddobiyo tobnaad can saciid bni cabdilcaziiz can rabiicata bni yaziid can abi idriisin alkhawlaaniy caaid bni camrin baa layidhaha abu idriisin alkhawlaani caaid bni camrin ayaa la yidhaahdaa can abi darin jundub ibni junaada radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh waali wasalama fii maa yarwii waxa uu werinayo can illaahi nebiga oo alle ka werinayo tabaaraka wa tacaala annahu qaala waxa uu yidhi nebiga annahu qaala alla waxau yidhi yaa cibaadii addoommadeydow innii anigu xaramtu dulma dulmiga ayaan xarimay calaa nafsihii nafsadeydan ka xarimay wa jacaltuhu waxaanan ka dhigay beynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay falaa tadaalamuuha ha isdulminina yaa cibaadiya marka dulmiga ani nafteedan ka xarimay buu ilaah yidhi dulmigu marka maxaa laga wadaa dulmiga ahlu waxay ku sharxaan ama ay ku qeexaan wadcu shayi fii hayri maxalihi shayga in la dhigo boos munaasab ounan u ahayn ayaa dulmi la yidhaahdaa dadka marka dawaa'ifta ashaacirada iyo ay ka mid yihiin iyo jabriyada iyo iyoyani iyaguna waxay ku qeexaan dulmigu ayaga marka waxay ku sheegaan ay ku qeexaan tasarufu tasarufu milki alghayri tasarufu milki alghayr qof kale milkigiisa inaad ku tasarufto adiga isagoon ku idmin tasarufu milki alghayr yacni inaad ku tasarufto tasarufu milki lgayr yacnii qof kale mulkigii waxa uu leeyahay inaa idinkii adoon isagoon kuu idmin yaniinaad iskaga tasarufto shay qof kale leeyahay inaad ku tasarufto kaasi ayaga dulmi u yaqaanaan marka tacriifaadkan macnaa ku dhisan caqadi ah nacam macnaha ku dhisanna waxaa weeyaan ahlu sunnada iyagu marka waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala maba dhigaayo shay boos uusan munaasab u ahayn ilaahay maba dhigaayaba nacam soo ma garanin walidaalika maba dhacaysaba ilahay inuu dulmi xalaaleeyaba ma suurtagal maba ahaba nacam inuu wax dulmiyo suurtagal yani ilaahay subxaana watacaala yani inuu wax dulmiyo ma ma yeelayo sababtoo ah shay kasta ilahay waa caliim waa xakiim wahaakada nacam qolooyinkan kale ayagu waxay leeyihiin dulmiga kuwan ku macnaynayo dulmi waxaa la yidhaha tasarufu milkilkheyr dhahaayo qof kale milkigiisa lagu tasaruf waxay leeyihiin alle subxaana wa tacaala hadduu dulmi sameeyo xataa dee wax koonkan oo dhan asagaaba iska leba nacam wax allaala wuxuu sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala koonkan waxay ku leeyihiin asaga iskale marka cid kale waxay leedahay oo uu ku tasarufayo maba jiraba nacam sidaa darteeduus ilaahay dulmiba kuba sameeyey uunan oo dulmigu marka uunan uga yahay mustaxiil uga yahay nacam saasay dhahayaan adhow marka waxay ku leeyihiin waa dhici kartaa bay kuleeyihin marka ilaahay inuu qof boqol sano caabudayay inuu naarta ku tuuro nacam waa dhici kartaa sababtoo asaa ah iskale awalba qofkan nacam tahiye waxay kasoo qaadeen marka boqor oo jabbaar camal ay ilaahay ka dhigeen bimujaradi jabaruutihi boqor jabbaar oo wax ujeedaa uu leeyahay aan jirin oo xigmo aan lahayn oo kale ayay rabbi subxaana wa tacaala ay ka dhigayen sidaasna ma aha nacam ilaahay maba maba dhacaysaba inuu qof daa'ica naar ku tuuro nacam naarta waa cadli cadaalad unbuu dadka ugu tuurayaa nacam soo ma ma dhacaysa ilaahay inuu zinada jideeyo oo u dhaho zinada waa banaan tahay inuu dhaho maba dhacaysaba sababta waa wadcu shay fii hayri maxalihi waamma yeelayaba ilaahi subxaana wa tacaala ayagu laakiin waxay ku kuwan hadduu sameeyo waxa waaye wax kale ma ahana waa milkigiisao soo raba ka yeelayo nacam adiga xoolahaaga saa doontaa sidaa doontad ka yeelaysaa saasoo kale waay ku dhahaya macnahaas marka macno aada u khaldan waa sheekhu lislaam ibnu teymiya risaalo wuxuu leeyahay waxyaabahaas uga hadla mawaadicdaas oo qaacida waxay ku jirtaa rasaaishan oo rasaaishan maxamed rashaad saalim uu jamciyey oo aljaamic la yiraahdo jaamicu rasaa'ilka ayuu ku sheegaa risaalada koowaad iyo meelahaas mujaladka koowaad inii xaramtu dulma dulmigaan xarimay calaa nafsii baan ka xarimay wajacaltuhu waxaanan ka dhigay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa cibaadii addoomahaygo kullukum dhammaantiin daallun waa baadiyeysantihiin ilaa man ruux mooyaane hadaytuhu aan aniga hanuuniyey fastahduunii hanuun iga dalba oo iweydiista ahdikum waan idin hanuuninayaa yaa cibaadii addoomahaygo kullukum dhammaantiin jaa'icun waad baahantihiin ilaa man ruux mooyaane adcamtuhu aan quudiyey fastadcimuunii quudin iga dalba udcimkum waan idin quudinayaa nacam marka haddii dacaamka hadda gaar loo sheegay hidaayadana gaar loo sheegay dacaamkan marka waa risqigii badaniga ah waa risqu amaa risqu quluub waa hidaayada waa hidaayada iyada gaar baa loo sheegan kullukum dhammaantiin yaa cibaadii kullukum dhammaantiin caarin waad qaawantihiin waa dhar la'dihiin ilaa man ruux mooyaane kasawtuhu aniga aan arad bixiyey fastaksuunii iga marshin dalba oo iga aradbax dalba aksukum waan idin marshinayaa markaas nacam yaa cibaadii inakum tukhdi'uuna bileyli habeenkii baad gafaysaan u nahaari maalintii baad gafaysaan waana aniguna akfiru dunuuba dunuubtaan dhaafaa jamiican dhammaanteed fastakfiruunii dhaaf i weydiista buu yidhi fastakfiruunii dembidhaaf i weydiista akfir lakum idin dhaafe aan idin dembi dhaafe yaa cibaadii inakum idinku lan tabluquu durii dhibkayga ma gaaraysaan fataduruunii aad i dhibtaan markaas walan tabluquu ma gaaraysaan nafcii nafcigayga fatanfacuunii aad i anfacdaan yaa cibaadii low anna awalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiina iyo wajinakum iyo wajinakum iyo jinnigiinnii kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin qof qalbigiisa ka ugu laka cabsi badan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin hal qof qalbigiisa ka loogu alla ka cabsi badan yahay korkiisa hadday dadku ahaadaan kaasoo minkum idinka idinka mida maa ma kordhinayo daalika kaagaasi fii mulkii aniga boqortooyadeeda shay-an waxba ku kordhin maayo yaa cibaadii low anna awalakum waaakhirakum aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu ay ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum qof idinka hal qof oo idinka idinka mida qalbigiisa ka ugu faajirnimo badan haddaad ahaataan maa naqasa daalika kaasi ma nuqsaaminaayo min mulkii shay-an mulkigayga waxba ka nuqsaamin maayo dhammaantiin haddaad fircoon oo kale maalan noqotaan ama ibliis oo kale mulkigayga waxba u dhimi maayo nuqsaamin maayo haddaad kulligii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo kale noqotaan qalbigiisao kale aad yeelataanna waxba anay igu ziyaadin maysaan yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu ay istaagaan fii saciidin waaxidin hal goob fasa'aluunii ay weydiistaan fa acdaytu aan siiyey kulla insaanin qof kasta mas'alatahu wixii uu i su-aashay maa naqasa daalika kaagaasi nuqsaamin maayo mimaa kii cindii aniga agteyda ahaaday ilaa kamaa sidii oo kale yanqusul mikhyadu cirbadda aaladda wax lagu tolo cirbadda ah siday u nuqsaaminaysa idaa udkhila albaxra badda marka la geliyo cirbad haddaa badgelisa ma waxbay ka nuqsaaminaysaa sidaas oo kale haddaan wax allaale waxaad doontaan aan idin siiyo mulkigeyga waxba ka nuqsaami maayo yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum addoommahaygo inamaa hiya acmaalukum inamaa hiya iyadu acmaalukum acmaashiinna weeyaan un uxsiyahaa lakum waan idiin koobayaa uma markaa dabadeed uwafiikum waan idiin oofinayaa iyaahaa acmaashaas faman wajada qofkii hela khayran khayr falyaxmad illaaha ilaahay ha mahadiyo alla ha ammaano waman wajada qofkii hela hayra daalika khayr waxaan ahayn qofkii ku arka buu eh, yacni diiwaankiisa falaa yaluumanna yousan eedaynin ilaa nafsahu nafsadiisa mooyaane naftiisa um ha eedeeyo maxaa yeele naftiisau la xarbin waaye naftiisa hawadeeda unbuu iska raaca qaala saciidun saciid waxa uu yidhi kaana abuu idriis waxa uu ahaa idaa xadatha bi hada alxadiidi xadiidkan haddii uu sheegaayo jathaa calaa rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu u aruman jiray nacam xadiidkan markuu sheegaya labada jilbood buu dhulka dhiga jira nacam markaasuu xadiidkaas sheegi jiray yacni marka waxaa weya xadiidka aaduu u jeclaa waay xadiid uu aad ihtimaam u siinayo ahaa xadiidkan markuu warinayo labada jilboodoo dhulka dhigan jiray markaas dadka u sheegi jiray rawaahu muslim wa can ilimaami axmed waxaana laga soo wariyey can ilimaami axmed bni xambal raximahu llah qaala waxau yihi imaam axmed leysa liahli shaami reer shaam uma sugnaanin xadiidun xadiid ashrafu min hada alxadiidi xadiidkan ka sharaf badan reer shaam yani xadiidkan xadiid uga sharaf badan agtooda yacni ma ma jirin kanay aada u jeclaa jireen xadiidkan yani de waxaa weyaan shayga sharafkiisa waxaa weeyaan cidda uu ka hadlaayo sharafkiisa unbay ku xiran tahay siday culimmaduba u yidhaahdaan sharafu lcilmi bisharafi macluumihi cilmiga sharaftiisa waxay ku xiran tahay shayga la ogaanayo sharaftiisa nacam ma kasin xadiidku marka maanta dhan ilaahay um, cadamada alle iyo weynaanta alle iyo sifaatka alle iyo ayuu ka hadlayaa nacam sidaa darteed marka de alle wax ku saabsan wax fudud ma aha nacam baabu lxahi cala alisdiyaadi min alkhayri fii awaakhiri alcumri baabu lxahi isku boorin fadlyacnii eh, caddaynteed buu u baab yahay laysku booriyo cala alisdiyaadi in la isku booriyo ziyaadsasho kororsasho min alkhayri khayrka la kororsado fii awaakhiri alcumri cumriga aakhirkiisa qofka cumrigiisa meelaha ugu dambeeya inuu khayrka ziyaadsado oo khayrka xaggiisa u badsado nacam qaala allahu tacaala alla waxau yidhi awlam nucamirkum miyaanan idin cumri siinin maa intii yatadakaru oo waansamo fiihi kaa dhexdiisa man ruux tadakara waansamayo qof waansamo inta uu waansamo qof waansamaa inta uu ku waansami karo ah, miyaanan idin cumri siinin buu leeyahay alla wa jaa'akum uusan idiin imaanin annadiiru kii idin digaayey qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxau yidhi almuxaqiquuna iyo culamada muxaqiqiinta macnaahu waxaa weyaan awalam nucamirkum miyaanaan idin cumri siinin sitiina sanatan lixdan sano marka lixdan sano qof intuu waansamayo waa ku waansami karaa nacam cimri kale u dhiman oo laleeyahy allele qofkan waxbaa u dhimanoo waxbuusan weli arag iyo ma jirta nacam wa yu-ayiduhu waxaana xoojinaya alxadiidu xadiidka aladii sanadkuruhu aan sheegi doonno insha allahu tacaala xadiidka aan sheegi doonaana xoojinayuu yidhi wa qiila waxaa la yidhi macnaahu thamaaniya casharata sana sideed iyo toban jir waaba laysku yimid bnacam sideed iyo toban jir baaba loo jeedaa walam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar ninkii sideed iyo toban sano gaaray wax fahmi karaa nacam wax u dhiman ma laha nacam allahu mustacaan wa qiila arbaciina sanatan baa layidhi afartan sano nacam waa sanadada waxyiga uu ku imaan jira nacam ambiyada ugu imaan jireen qaala alxasanu waalkalbiyu wamasruuqun qalahu alxasan baa yidhi waalkalbiyu wamasruuq wa nuqila can ibni cabaas ayada waa laga soo guuriyey sidaa wa naqaluu waxay soo guuriyeen ana ahla almadiinati reer madiina kaanuu waxay ahaayeen idaa balaqa axaduhum midkood haddii uu gaaro arbaciina sanatan afartan sano tafaraqa lilcibaadati cibaado ayuuba u faaruq noqon jireen wax kaleba ma samey jire masaajidku inta hore u galo waa intii awal oo alla caabudi jiro wax kusii dari jiray weliba nacam de awalayba aada u dadaali jireen maxaad malaynay marka hadday cibaadadoodii horay sii labalaabi jireen soma kasin ayb waqiila waxau yidhi nacam waqiila waxaa tafaraqa lilcibaadati ufaariq noqon jira waqiila waxaa layidhi huwa albuluuqu awalam nucum mirkan qaangaarkaaba loo jeedaa qofkii la gaarsiiyo wa qowluhu tacaala wajaa'akum annadiir qaala bnu cabaas iyo waljumhuuru waxay dhaheen huwa annabiyu nadiirkan digaaya waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam waqiila ashaybu waxaa layidhi cirada cirada iyaduna marka waxaa weyaan qofku waa u digtay nacam wax u dhiman ma laha marka waa loo digay naa waa waxuu iska arki kara weyaan nacam qaala cikrima ayaa yidhi wabnu cuyayna iyo ibnu cuyayna wagayruhuma wallahu aclam waama alaxaadiisu axaadiidta baabka falawalu xadiidka koowaad can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal acdar allaahu ilaahay waa cudurdaar tiray acdar allaahu ilaahay waa cudurdaar tiray ila mri'in qof akhara ajalahu waqtigiisa uu dib u dhigay xataa ballaqa ilaa uu gaarsiiyey sitiina sanatan lixdan sano ilaahay subxaana wa tacaala cudurdaar waa ka zuuliyey waana cudurdaar tiray addoon uu dib u dhigay ilaa uu lixdan sano ka gaarsiiyey acdara bimacnaa azaala cudurahu weyaan cudurkiisa waa zuuliyey oo cudurdaarkiisa waa zuuliyey meeshaas marka culammadu waxay leeyihiin dabcan qofku hadduu lixdan sano gaaro nadiirna uu u yimaado oo yacni rusushi ay dacwadii rususha ay soo gaartay lixdan sanana waa gaaray dacwatu rusulna waa soo gaartay dacwadii asal jumlatan waa usoo gaartay nacam sooma garanin marka ilaa haddounan rasuulba qofka arkin lixdan maana boqol hadduu gaaro xataa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula dii dacwo rasuul aynan soo gaarin waa laakiin qofkii dacwo rasuula soo gaartay waawaa muslim oo ku dhex koray waa muslim cumrigiisiina waa marka lixdan buu gaaray wax dambou ku marmarsiyooda ma leh ilaahay waa cudurdaar tira qofkaas qaala alculamaau macnaahu lam yatruk ilaahay ugama tegin lahu isaga cuduran cudurdaar ugama tegin id cille ee amhalahu wuu u kortay waa sugtay haadihi lmuddata muddadan buu u sugtay yuqaalu waxaa la dhahaa acdara rajulu qofka waa cudurdaar tiray idaa balaga algaayata haddii uu gaaro meesha ugu dambeysa filcuduri cudurka cudurdaar meesha ugu dambeysa haddaad qof u cudur daaratood cudur daarato cudur daarato meesha ugu dambeysa a ka gaartay qad acdartu lifulaanin baad leedahay hebel anugu waa cudurdaar tiray bis wax dambe u dhiman ma laha nacam ayb athani xadiidka labaad marka da-da lixdanka marka maxaasaa loo leeyahy lixdanka waxaa weeyaan cumriga ummadan yacnii ugu badnaan inta ugu badan waa beyna sitiin ila sabciin xadiid baana saa kusoo arooray acmaar ummatii maa beyna sitiin ila sabciin ummaddeeda cumrigeeda waa lixdan toddobaatan inta udhexayso nacam wa aqaluhum man yajuusu daalika waxaa yar qof dhaafayo lixdankaas marka toddobaatankaas kor usii dhaafay waa yeryahay hadda qofku marka hadduu dhaafo waxaa weeyaan wuxuu ku jiraa yacni meelihii waxaa weya waa dhaafay meelihii waxaa kaloo xadiid kale uu soo arooray sitiin ilaa sabciin waa muctarakulmanaaya wa nacam geerida meesha ay dadka ku lagado wa nacam ay kula dagaalanta dadka waa nacam soo ma garan marka qofka muctarakulmanaaya markuu ku jiro cumri dambe usoo noqonayana male hadduu dhintana ma soo noqonayo nacam hadduu ogsoon yahay marka qofka maxaa laga rabaa marka inuu khayrka ziyaadsadaa laga rabaa towbada uu badiyo oo daa'iman wa abadan oo cibaadada hadduu awel intuu samey jirin inuu ka badiyo iyo hadduuna awel samey jirinna de inuuba la yimaado nacam isqabto ayb si cudurdaar marka si uu marka ugu dhinto khaatimatu khaatimatun xasana khaatimo wanaagsan si uu marka ugu dhinto ayb marka waxyaabahaasoo dhan ayb waayo athani xadiidka labaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu ahaa buu yidhi ibnu cabaas yudkhilunii inuu igelinayo maca ashyaakhi badrin reer yani beder odayaalkooda ayuu ila gelin jiray meel fakaana bacdahum qaarkood waxaadba moodaa wajada fii nafsihi arrintaa nafsadiisa waxbuu kaga dareemay oo dadkii odayaalkii ah reer beder beder marka lagu yiraa haddana odayaalkii lagu dhaho dad sahlan ma aha nacam waa dadka ahluxalli walcaqdiga ummadda u ahaayo dadkaas ayuu ila gelin jiray meel buu yidhi marka xoogaa nafsadooda marka waxbay ka dareemeen fa qaala markaa waxa uu yidhi lima waxay yidhaahdeen oo bacdigaa uu yidhi lima yadkhulu haadaa <clears throat> kan muxuu u soo gelayaa macanaa annaga muxuu noola soo gelayaa walanaa abnaa'un annagoo wiilal leh midluhu isagoo kale ah <clears throat> yacnii annaguba wiilal isagoo kale lada-a waa qabnaa muxuu noogu soo gelinaa bay dheheen <clears throat> muxuu noogu soo gelayaa bay dhaheen fa qaala cumaru cumar waxauu yidhi innahu isagu min xaysu calimtum meeshii aada ogaateen iyuu ka ahaaday nacam yacni meesha aada ogtihiin buu ninkaani uu ka ahaaday uu ka yimid nacam waa nebiga in adeerkiis waaye waa nin haashimi ah dee fiqhi iyo cilmina nebiga ugu duceeyey caleyhi salaatu wassalaam yacni meesha aada ogtihiin buu ka ahaaday buu yidhi ninkan fa dacaanii waa ii yeedha daata yowmin maalin fa adkhalanii macahum waa ila soo geliyey famaa ra'aytu ma aanan arkin buu yidhi annahu dacaanii isagoo ii yeeray yowmaidin maalintaas famaa ra'aytu ma aanan arag annahu dacaanii uma aanan malaynin yacni annahu dacaanii inuu ii yeeray yowmaidin maalintaas ilaa liyuriyahum inuu ituso mooyaane inuu yacni imuujiyo ou ituso oo nimankaas yacni wax aan ahay ou tuso unbuu iigu yeeray buu yidhi maalintaas qaala waxau yidhi maa taquuluuna maxaad ka odhanaysaan fii qowli illaahi tacaala idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu suuraddaas bal maxaad ka leedihiin buu yiri ka jawaaba nacam suuraddan ka warrama fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen umirnaa waxaana la faray an naxmed allah eh, umirnaa waxaana la faray an naxmed allaha wanastakfirahu nacam muxuu idiin qoray ah, umirnaa waana la faray naxmed ullaha inaan alle mahadinno oo ammaano wanastakfiruhu aan dembi dhaaf weydiisanno alle idaa nasarnaa idaa nasarana hadduu alla noo gargaaro fataxa caleynaa uu noo furo daahirka aayadda ayaka iska istaageen marka haddii alla noo gargaaro magaalooyinka noo furo inaan ilaahay dembi dhaaf weydiisano oon ilaahay ammaano fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu saasaa ilaahay na farayaa bay dheheen wa bacduhum qaarkoodna wayba aamuseen falam yaqul shayan waxba ma dhihin fa qaala lii markaas wuxuu igu yidhi akadalika taquulu ya ibnu cabaas ibnu cabaas war adigu masaas baad leedahay nacam ibnu cabaasna markaas nin aad u yar waay nacam waxaa laga yaabaa labaatanba inuunanba gaarinba markaas sidaa miyaad leedahay faqultu waxaan idhi laa maya qaala waxau yidhi famaa taquulu oo maxaa leedahay qultu huwa ajalu rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam waa waqtigii rasuulka aclamahu lahu ilaahay baa ogeysiiyey calaamada uga dhigay nacam marka waxaa laleeyahy waqtigaagii waa dhammaadaye ajalkaagii waqtigaagii waa soo dhowaaday ilaahay istikfaar iyo taxmiid iyo badi nacam taxmiidda iyo la imaw oo alla ammaan oo mar haddii muhiimaddii laguu soo diray dacwo ay dacwadiina ay faaftay wakhtigaagii waa dhowaaday marka wakhtigii rasuulka oo alle oo ogeysiiyey waayo qaala idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu buu yidhi wadaalika kaagaasina calaamatu ajalika weeyaan nacam wakhtigaaga calaamadiisii waay taas fasabbix bixamdi rabbika waastakfirhu faqaala cumaru cumar waxau yihi radia allaahu canhu maa aclamu anigu ma ogi minhaa aayaddan xaggeeda ilaa maa taquulu waxaad adiga leedahay unbaan ana ka ogahay buu yidhi nacam soo ma garan rawahu lbukhaariy hadda waa ogaadeen marka cabdullaahi bin cabaasna markan keliya ma aha marar badan buu cumar imtixaanay dadka waaweyn hortooda oo ay ka mid ahayd qowluhu tacaala an yawaddu axadukum an takuuna lahu jannatu min eh, min acnaabin aayaddaa uu ku imtixaanay eh, markaa uu yidhi seed u arkaysa oo iyagiina aayadda daahirkooda ay ku macnayeen isaguna uu markaa tilmaamay eh, mithaalka iyo tusaalaha iyo meesha u dhacayo uu sheegay marka eh, nebiga ducadiisana cabdullahi bin cabaas waa haleeshaye fahm iyo fiqhi inuu ilaahay siiye subxaana wa tacaala waana siiye taa marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan marka waxyaaba badan musanifka wuxuu u keenay meeshan laakiin nebiga haddii markii waqtigiisa uu soo dhowaaday maxaa la faray istikfaarta inuu badiyo oo taxmiidda mahadinta alla uu ammaanayo alxamdulilaahi inuu badiyo tasbiixda inuu badiyaa la faray idan qof kastaa marka aakhiru cumrihi waa inuu dadaalo oo cibaadadii hore u sameey jiro sii dadaalo sii badiyay weliba soo ma garanin marka maxalushaahidkiisa saas wa mar haddii nebiga aakhiru cumrihii lagu baraarujiyey inuu alla tasbiixdiisii taxmiidda uu badiyo dee qofkana waa mar haddooba afartan xagga u dhaafo inuu dadaalo marka nacam oo cibaadaadkiisa uu sii badiyo meeshaas marka aayadda xadiidkuna waxaa laga qaadanaya ibnu cabaas fadiiladiisa waxaa laga qaadanaya ibnu cabaas cumar inuu fariisan jira majaalista dadka waaweyn si uu uga faa'iideysto xataa isaga ficlan cumar waa ka faa'iideystay cabdullahi bin cabaas radia allahu canhuma oo meelo badan oo yani talooyin badanoo uu siiyey cumar waa kaga faa'iideysta marka qofka inaan da- iyo loo fiirinin oo yacni da-diisu ama ha yaraato ama ha weynaato qofku haddii uu yahay qof yacni xilkasa oo intiisa yaraantiisa yani tala fiican dadka uu ku keeni karo inaan yacni laga la yasinoon meelaha laga burinin oo yani waxa uu ka faa'iideeyey isna wax faa'iideysto ahaalidu can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi maa sallaa rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka ma tukanin salaatan salaad bacda an nasalad markay soo degtay caleyhi korkiisa ay kusoo degtay kadib idaa jaaa nasrullahi waalfatxu ilaa yaquulu fiiha salaadda wuxuu ku dhihi jiray subxaanaka rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii subxaanaka rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii ayuu dhahayay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen wa fii riwaayatin fi saxiixayni nacam canhaa oo caaisha laga werinaya kaana rasuulullahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yukthiru inuu badinaya an yaquula inuu dhaho fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdik allaahuma kfir lii yata'awalu lqur'aana isagoo qur'aanka dabaqaayo yata'awaluna waxaa weeyaan marka isaga oo amarka alla fulinayo oo tadbiiqinayo ta'wiilka haddii u min baabi alakhbaar haddii uu yimaado macnihiisu marka waxaa laga wadaa khabarkii sheekadii laguu sheegay markay dhacdo jaa ta'wiiluhaa baa leedahay ta'wiilku markuu yahay min baabi alamri wax lagu amray ta'wiilkiisa waa maxayn inaad la timaadaba amarkiiba hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu ladiina nasuuhu min qablu ilaa akhiri ilaaya nacam yowma ya'tii ta'wiiluhu maxaa laga wadaa akhbaarta hadda loo sheegayo markay si baraatika ah u timaaday u arkaan waa halkaana maxay ka wadaa caaisha fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu amarkii nebiga la amray fasabbix la yiri ayuu nebiga fuliyey ta'wiilkiisi baa yimid marka soo ma kasin amarkii iyo marka khabarkii waa kaasaa waana curfiga salafka labadaas macnee ta'wiilka u yaqaanin macno saddexaadna u yaqaanin bimacna tafsiir walidalika imaamu atabari wuxuu yidhaahdaa walqowlu fii ta'wiili hadihi alaayati ay fii tafsiiri hadihi alaayati buu ka wadaa macnaha saddexaad waa ma ogtahay amaa macnaha ay dadkan dambo yacni mutaakhiriinta ay u yaqaanaan ta'wiil sarfu lafdi can macnaahu daahiri ereyga in laga leexiyo macnihiisa soo degdegayo dihniga usoo degdegayo liqariinatin qariino yacnii darteed looga leexiyo daahirka marka kaasna de wuxuu u baahan yahay marka dawaabid buu leeyahay wa min dawaabidihi waxaa ka mid a ah calaaqa inay jirto daahirka iyo ta'wiilka ka dhexayso thaaniyan in daliil uu jiro saarifoo ka sarfiyey thaalithan haddana mucaarid waa inuu ka nabad galo nacam mucaarid yani naskii daahirka ahaa hadduu meeshii taagan yahi oo lagu mucaaradaa waa inuu marka uu ka ka nabadgala mucaarid uu ka nabadgala waxyaabahaasay marka culimmadu ay ku sheegaan ayb macnaa yata'awalu lqur'aana ay yacmalu bihi yacmalu wuxuu ku camal falayaa maa umira bihi wixii la amray fi lqur'aani lagu amray fii qowlihi tacaala fasabbix bixamdi rabbika waastakfirhu inahu kaana tawaaba wa fii riwaayatin limuslimin kaana rasuulu lah sal ly slam rasuulka wuxuu ahaa yugtiru inuu badinaa an yaquula inuu dhahayo qabla an yamuuta intuunan dhimanin ka hor subxaanaka allahuma wabixamdika astakfiruka waatuubu ilayka qaalat caaishatu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah maa haadihi alkalimaatu kalimaadkan maxay yihiin allatii araaka aan ku arkayo axdatdaha taquuluhaa axdathahaa aada soo darisiisay taquuluha aa leedahay qaala waxa uu yidhi jucilat lii waxaa la ii yeelay calaamatun calaamad fii ummatii ummaddayda dhexdeeda ummaddayda dhexdeeda ilaahay calaamad ii yeelayba idaa ra'aytuhaa haddii aan arko qultuhaa aan dhahayo idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu ilaa aakhiri suurati wa fii riwaayatin lahu kaana rasuul lah sal ly slm rasuulku waxaa yughiru inuu badinayo min qowli subxaana allah wabixamdihi astaqfiru allah wa atuubu ilayhi qaalat qultu yaa rasuula allah araaka waxaan arkayaa tukthiru inaad badinayso min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfiru allah wa atuubu ilayhi faqaala akhbaranii rabbii baa ii sheegay anii anigu sa araa inaan arki doono calaamatan calaamad fii ummatii aan ku dhex arki doono faidaa ra'aytuha haddii aan arko akthartu waan badinayaa min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfiru allah wa atuubu ilayhi faqad ra'aytuhaa waanan arkay idaa jaaa nasrullaahi walfatxu fatxu maka ayuu yidhi maka furashadeedii wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaabaa nacam ayb nacam wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi